alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam waxaynu ku dhex jiray kitaabu طahaara gaar ahaan weysada xadiiskii abi hureyra uu nabiga ka soo wariyay alayه الsalaatu wasalaam samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslm yaquul ina umatii yaأtuuna ywma اlqiyaamati gura muxajaliin min ahar اlwuضuء faman istadaaca minkum an yuطila guratah falyafcal mutafaq عalayh walafdu lmuslimi samictu rasuula اllahi sal l slm yqul ina umatii yaأtuuna ywma اlqiyaamati gura muxajaliina min ahar اlwuضuء ma macnaa guran aya waa bayaad fi jabhat اlfaras markaa maalinta qiyaamaha qofkii waa weji qurux badnaanaya wey muxajaliin wالtaxjiil ayda a taxjiil haya haya qawaaim اlfaras alqawaa'im alarbac lilfaras wa gayrihi markay intaasi lugaha hoose caddaan midabkiisa ka duwana yihiin baa la marka taxjiilkaasina wuxuu noqonayaa alyadaan warijlaan waa labadii gacmood iyo labadii lood qurnana alaqaru waa mufradkii qurana waa jamc min ahari lwudu ficilkii weysada la sameynayey min ahari lwaduna waa loo akrii karaa biyihii lagu weysasanay awgeed faman istadca minkum an yuطiila guratahu wajicadaantaa qofka awooda inuu dheereeyo falyafcal ha sameeyo tafna walafd limuslimin xadiiska sidee baa loo dheerayn karaa wejiga caddaantiisa ya sidee baa loo dheeraynaya haye in xoogaa yar lagu dalo matalan halkaa dhegta carshood inta la dhaafiyo dhegta xaggaa la gaadhsiiy xaggana ilaa timaha la gaadhsiiy xaggana ilaa laabta la gaadhsiiy <laughs> taxsiilkaasi suurtagal maaha wejiga in lagu sii sameeyo dheerayn intaa ka dheer intaa lama dhaafin karo intaa uu rasuulku xadiday alay slat slam timaha lama gaadhsiinayo dhegahana halkaa lama la dhaafinayo sida awgeed xadiiska intan dambe faman istadaaca minkum an yudila guriratahu falyafcal laysa min kalaami nabiyi sala allahu alayh wasalam wa huwa min kalaami abi hurayra waa hadalkii abu hurayradi waa mudraj oo ku yihi culimadii muxadisiinta ahaa ee xadiiskii qani mudraj wاlmudarajaat fi اlxadiisi ma atat min bacdi alfaad ruwaati itasalat ayquniga waa kii odhan jiray markaa waxa weyaan alfaada ruwaadda wax ka mid ah oo kusoo dhex darsanay hadalkaada markaa abu hurayra isaaysi waxaana kusoo daray nucaym almujmri mid loodhan jiray oo kamid aha raggii wax ka soo warinayey amba so xadiis ka soo warinayey saa awgeed waxa weeyaan wejiga intii nabigu alay sala slam sheegaba de ayuu yuujib yahay halkaan lama dhaafinayo ay suurtagalba maaha in la dhaafiyo marka intaa lama dhaafin karayo abu hurairana isagu mararka qaarkood waxaa sii caddaynaya xaggan kale laftigeeda wuxuu u fahmay lugihii oo kale ibnu xaazim nin la idhaahdo ayaa wuxuu arkay abu hureyre oo weyseysanaya oo gacanta meedhaya ilaa kilkilada gaadhsiinaya xaggana ilaa jilibka ku dhaweynaya markaasuu i oo sida halkaasi miyaa la gaadhsiinaya su-aashaas kala weydiiyey dabeetna wuxu ma halkanaad joogtay inaad halkan joogto kumaan moodeyn markaa abu hureyre isagu wuxuu ka fahmay in la dheereeyo fahamkii abu hureyrena way ahayd bale taas inay fahamkiisi gaar ku ahayd wax kutusaya dadka mu amri jirin waa kan la dhuumanayaba markuu sameynayo qadiyadaas talabaad waxan quruxduba waxay ku jirtaaba lugahan laftigooda marka tabliqu alxilyatu min almumin xaysu tabliqu lwudu xadiiska kale u daliishanayay weysadu quruxda iyo waxyaalaha qofka lagu qurxinayo ee loo xidhayo maalinta qiyaama dahabkii iyo wixii lamidka ahaa qofka waxay ka gaadhayaan halkii weysadu ka gaadhay markaa lugta in la wada qariyo iyo inay qaybi muuqato waxa qurux badan ba in ha inay qaybi muuqato ayaabay ku qurux badnaanaysa almuhim intaa dambe xadiiska culimadii muxadisiinta saasay yidhahdeen inay tahay mudraj mudraj bimacnaa hadalkii saxaabiga ama taabiciga ama mid kaleba soo dhex gelaya lakin marka imka hadalkii abu hureyra وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله wahuurihi aw waطuhuurihi wa fii shanihi kulihi mutafaq caleyh caaisha radi allahu canha qaalat waxay tihi kaana nabiyu sala allahu alay waslm nebigu waxaa yucjibuhu miduu cajabgeliyo ee yuxibu mid jecel atayamunu ayaa cajabgelin jirtay midigeysiga albada-atu biاlyamiin wa min alyamiin in midigta lagu bilaabo midigtana laga bilaabo xaggee marka laga eego fi tanaculihi kaba xidhashadiisa ida kaana yalbasu nacley yuqadimu alyumna wa tarajulihi feedhashadiisa ida kaana yurajilu ra'sahu yabda-u bishiqihi اlayman wa طuhuurihi iyo طahaaro qaadashadiisa min algusli wa min min wuطuin aw min alwuطui hadday weyse noqoto iyo hadday meerashadii kala noqotoba midigtuu ka bilaabi jira wa fii shanihi kullihi waana cibaaro wixiiba kasii caamsan markaa arrinkiisoo dhan wa fii shanihi kullihi arrinkiisoo dhan midigta ayaa uu jeclaa inuu ka bilaabo mutafaqan caleyh xadiiskani waa xadiis caam meelo badan gelaya wa can abi hurata radi allahu qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam idaa tawada'tum markaad weysaysataan fabda-uu ka bilaaba bimayaaminikum midigyadiina ka bilaaba akhrajahu arbaca wasaxaxahu ibnu khuseyma xadiiskana wuxuu tilmaamayaa un iyo xadiiskii ka horreeyey inay sunno tahay in laga bilaabo weysada xubnaha midig lagu horreysiiyo iyo dhinaca midig haddii la weyseysanayo tusaale ahaan qofkii gacanta midig inuu horreysiiyo wejiga inuu xagga midig ka soo bilaabo lugta midig inuu ka horeysiiyo oo fadli weyn baa ku jira marka waayo nebigu u jecel alayh isalaatu wasalaam midigtuna waxaa wanaagsan oo dhan bu ku qaban jiray wixii takriim iyo karaameyn iyo la wanaajinay mka matala weysadu dee iyo meydhashada iyo kaba xidhashada iyo waxyaalaas wax wanaagsan wixii najaasaad suulintooda amba wixii wasakh la suulinayana rasuulku alayh isalatu wasalaam u isticmaali jiray tusaale ahaan markuu suuliga gelayo bidixduu isticmaalayay istijadii bidixduu isticmaalayay wahakada saas waxyaalaha qaarkood bay markaa isku khilaafaan xaggee la raacinaya maalan cadaygii oo kale marka la cadaynayo ma midigtay sunnata in lagu cadaydo mise bidixda waxay ku xidhan tahay xaggee buu labada dhinac horta ma waxaynu raacinaa inuu yahay takriim oo wax wanaagsan uu yahay mise in awsaaq la yska suulinayo sandaarsigii ma bidixdaa lagu sandaarsanaya mise midigta maxaa la keebaa la yskaga soo fiifinayaa layskaga soo celinaya biyihii ma midigta mise bidixda marka taasina waxay ku xihan tahay xageebay raacsayin isaalat alawsaaq ayay noqonayaan mise waa shay kaloo sugnaa marka labada qol culimadu leeyihiin walow um, aad ah, moodeen labada arrimahaas inay xagga midigta ay yihiin haddaba weysadii iyo arrinkeeda waxaynu soo maray cabdillaahi bn zayd radi allahu canhu anahu ra'a nabiyi sal l slm yaahudu liudunayhi maa an khilaafa almaa aladi akhada lira'sihi rasuulku aleyh isalaatu wasalaam wuxuu u qaaday waxaan arkay buu ihi rasuulka oo caleyhi salaatu wasalaam u qaadaya labadiisa dhegood biyo khilaafa maa khilaafalmaai aan ahayn biyihii alladii biyahaasoo akhada lirasi madiisa u qaaday ka duwan biyo cusub sidaa markuu sheekhu xadiiskaa keenay bayhaqi soo wariyey cinda muslim lakiin wuxuu yihi wahuwa cinda muslim min hada alwajh bilafd wamasaxa bira'sihi bimaa-in gayra fadli yaday waxa uu madaxiisa ku masaxay biyo hayra aan ahayn fadli intii kasoo hadhay yadayhi gacmihiisa oo biyo cusubuu madaxu qaaday wahuwa lmaxfuud waana sida maxfuudka waay masalada markaa ku saabsan haddaba khulaasada weysada marka lasoo hal mar baa la masaxaya sidaa saxiixa hadduu ka badiyo mushkilad ma laha laakiin lama hayabe li inta badan nebiga alay slatu salaam oo ka badiyey nebiga oo ka badiyey alay slatu salaam mar ee madaxa halkaa mar baa lagu daynaya saasay culimadu ku tegsayiin intooda badan dhaguhuna ma madaxay xisaabsan yihiin mise way ka madax banaayeen culimadu intooda badan waxay ku tegeen in madaxaas iyo dhegaha ay wanaagsantah in la kala saaro oo isla xadiiskanay dariishadeen oo ay sunno tahay in biyo cusub loo qaado dhegaha in biyaha dhega biyo biyo cusub loo qaado si kuwii madaxa aanay qolada tiri maa mustacmal biyaha la isticmaalo waxaama daahiriyaana dee iyaga waxaaba leeyihin mar haddaad gacantii kusoo isticmaasho madaxii ee dhegihiina ku isticmaalin lakiin waxaynu soo aragnay intaasoo xadiis oo nabigu aley isalaatu wasalaam hal mar inuu macaadhegihiina ku masaxay ayaynu soo aragnay marka xadiiska nabiga aleyh isalatu salaam dadka kala saaraya sidaasaana sax in dhegaha ay ka mid yihiin aludunaani min alra's labada dhegood madaxay raacsiin hadduuse qofku dhega biyo cusub u qaado dhegaha way u banaanta way way u banaanta waa jais sunuhu laakin waa inuu hal mar kale uu sameeyo marka madaxa la masaxayo rasuulka alay sla waxaynu soo aragnay inuu ka bilaabay madaxa halkiisaa hore xaggadnaba uu gaadhsiiyey soo celiyey waxaa kalo ka so arortay nabig ala sl aggaa inu kasoo bilaabo oo xaggan hore oo haddana u dib celiyey marka labada waji ku banaanyihin taasina labada waji ku banaanyihin waxaase la isweydiinaya hadduu qofku timo dheer leeyay ka war oo timihiisu garabkaba ay dhaafeen amaba xagganba ay ka kala daateen intaa hoosena ma gaadhaya ama gabadhii oo kale ka soo qaada waa laga timaheedi inay dheeryihin o dhabarka kale ay gaadhsan culimadu leeyihiin may intaasaa kugu filan intaa ra'siga intaa madaxa ayaa ayaa kugu filan waxaan kale soo aragnay garhka rasuulku alayh salaam iyo faraha iyo inuu takliil ku samayn jiray garhkiibka war hadduu qofku garh weynba leeyahay oo garhkiisu dalaabtaba uu gaadhsiisan yahay wejiga waa tii la masaxayey addiqni ilaa manaabit shacri soo ma hayn ilaa halkaasa la masaxayay balka waran garhkii hadduu ilaa halkaa gaadhsiisan yahay say culimadu tilmaamayaan muxaqiqiinta waxa weeye garhkii xoogaa hadduu gaadhsiiyo ku dhow intaa kale inuu gaadhsiiya inaanay inaanay shardi iyaduna aanay ahayn weysayso o ansaxayso xadiiskan kaana nabiyu sal sl yucjibhu atayamun fi tanaculihi wa tarajulihi wa uhuurihi wa fii shanihi kullihi isna wuxuu daliilu yahoon inay sunno tahay in midigta laga bilaabo marka weysadu tartiib bay leedahay atartiib fi lwudu waa waajib atartiib fi lwudu waa waajib maala in laga bilaabo sida xaadiisna aynu ku arki doono in laga bilaabo wejiga oo lagu xigsiiyo gacmaha oo lagu xigsiiyo madax oo lagu xigsiiyo lugihii waa waajib taasi laakiin shayga laba labada ka kooban matala laba gacmood laba lugood saas markay tahay maxaa kuu bannaan inuu bidixda horreysiin karo hadduu gacanta bidix horreysiiye xagga weysada oo ta midig ay dambayso lugta bidixuu hormaydho oo lugta midig ay dambayso markaa weysadii way way ansaxaysaa labadaa shay wada socdaa laakiin sunuhii waxa weeyaan in xaggaa laga bilaabo midigtaasina rasuulku alay slat slam aad buu jiray yucjibuhu maalinta qiyaamana ilahay wuxuu inoo sheegay cidda midigta kitaabka laga siiyo iyo asxaabu lyamiini rasuulku alay sla slam haduu qof wax siinayo midigtuu ka bilaabi jir agga midig cidda ka xigta alaymanuun buu kuohan jira rasuulku alay slat slaam waa in lagu dadaalo markaa taas oo inaga laftigeenu ilaa culimada qaarkood ay sheegeen laga soo wariyey ibn uthaymiin raximah markuu arday su-aal weydinay hadduu ardaygu gacanta taago oo laakiin gacanta bidix taago inuu su-aasha aanu isaga uu diidi jiray ka jawaabo anaa hawaabay haddaad bidda gacanta taagto gacantaada bidixda taagto haddaba waa jaa-is laakiin sunnuhu waa midigta in la istic waa lala bartaa haddaba midigta laftigeeda haddaad imika la qabsato adigoo isilowsan xataa midigta ayaad wax ku dhiibaysa waxaa laga yaaba adigoo isilowsan xataa inaad bidixda ku qaadan waa markaad laakiin ihtimaam siisa sunnaha waa markaad in badan ihtimaam siisa ee tamarun naftaada aada ku leylido ayaa loo baahan yahay ajar weynna waad ka helaysaa hasahashanino dee nebi maxamed baad ku daytay alayh isalaatu wasalaam wuxuu nebigu jeclaana jeclow dad badan baa le nebigii baanu jecel nahay oo sanadkii unbay durbaanka mar soo qaataan ay soo baraarugaan lakin waxaa laga yaabaa inuu koobkii shaaha marka loo dhiibo uu bidixda ku cabayo amba uu bidixda ku qaadanayo bale uu yidhahdo muran uu keeno ihahdo dee labadaba adeer ilaahay baa abuuray maxaadna leedahay wa fii shanihi kullihi waa caam way sii adkaysa halkaa wixii dee daliil kasoo reebay mooyaane maca daalika waa yucjibuhu dee inay arrintaasi tahay oo aanay waajib ahayn ayaa laga qaadanaya xadiiskana uu caddaweeyo idaa tawadaأtum fabda-u bimayaaminikum midigyadiina ka bilaaba ayaa xadiiska ku jirta وعن المغيرة بن شعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناasية بناasيته وعلى العماamة والخفين أخرجه مسلم وعن المغيرة بن شعب رضي الله عنه waxaa laga wariyay أن النبي صلى الله عليه وسلم نبgu توضأ waa weyseystay oo فمسxa wuu masxay بناasيatihi foodiisa وعalى العماamةi cimaamadiina wuu masxay iyo والخفeyn خفeynka أخرجه مسلم xadiiskani muxuu tilmaamaya hadaba wejiyo kale oo loo masixi karo madaxa waxaynu soo arag nabigu alay slat slam inuu madax oo qaawan intuu madaxa marada ka qaaday uu biyaha saa u gaadhsiinayey xadiiskana wuxuu caddaynayaa rasuulku alayh salaatu salaam inuu foodiisa ku kaaftoomay wa cala alcimaamati cimaamadiina markaa uu ku daray halkaasa culimada qaar waxay ka fahmeen famasaxa binaasiyatihi inuu rasuulku fooda masaxayo foodo keliya uu ku gaabsaday wa cala alcimaamati cimaamadana inuu masaxay oo gaar iyaduna ay tahy laba arrimoodoo kala duwan xadiiska lakiin waxay in badani ka fahamtay labadabuu isku daray intuu madaxa yaro qaawiyey isagoo cimaamadii madaxa ku xidhan ayuu madaxa qeyb ka qaaday oo halkaa fooduu biyihii gaadhsiiyey dabeetana muxuu sameeyey isagoo cimaamaddii huwanna madaxii buu wada masaxay ibn qayim isagu wuxuu leeyay saddex weji baa soo arooray nebiga caleyh isalaatu wasalaam inuu u masaxay madaxa nebigu alay slatu slam masaxay mid waa tii macruufka ugu caamsan oo waa taa markaa madaxoo qaawan inuu dhammaantii masaxay dhegahana ku daray iyo inuu cimaamadda oo keliya masaxay cimaamadda oo keliya madaxiisa ku xidhan oo aanu markaa dushunu ka masaxay ee aanu markaa gaadhsiinba timihi iyo inuu qayb ka mida ah madaxa intuu masaxay oo qaawan sida foodaas oo kale haddana inta kale cumaamadii culimada qaarkood labadan bay kasoo gaabiyeenoo in madaxaasoo qaawan dhammaantii la masaxo iyo inta qeybna laga gaadhsiiyo biyaha inta kalena cumaamadda la dul masaxo marka waa caam sidiina famsaxuu biru'uusikum biru'uusikum taasay bacda ru'uusikum ka daliishadeen culimada qaarkoodna yidhahdeen haddii wax kamida aad masaxdo bacdigaasi kutusa kaaga dhacaysa way masaxaad baa madaxa la sheegeye hadduu qofku intuu masaxaaddii iska daayo biyihii uu ku maydho ka war uu soo weyseysto uu soo waday markii madaxii ay gaadhay ayuu galaan biyaa qaaday oo markaasuu madaxa saa ugu maydhay uma ansaxayso sidaa u badan yihiin culimadu arrintaasi uma uma ansaxayso iyaduna dhagaha xukunkoodu muxuu noqonaya marka in la masaxo madaxu waa waajib waa arkaanta wuxuu ka mid yahay furuud lwudu dhagaha laakiin culimadu waxay u baday inay sunno tahay dhagahaas masixidoodu inay yihiin inay sunno tahay oo bimacnaa hadduu qofkii ka tago ay weysadiisa ansaxayso saasay u badan yihiin laakiin mar hadduu nabigu sameeyey alay slat sla arrintaas kole hasahashan arrimaha cibaadadana mar haddii labada wajibe ay bannaan yihiin oo lagudhaha taana way bannaantay taana saasa waxaad ixtiyaadkaad markasta qaadanaysa maxaad qaadanaysaa haddayba culimada qaarkood yihahdeen ma ansaxayo de iyadoo daliil cadna la dhagahaasi waa laa waajib in la masaxo wayna yidhaahdeen dee iskaba masax adigu saali salaadaadiba iyo cibaadadaadi falka kaa geyli almasxu ala lkufeynna xadiiskuu tilmaamaya lakin wu soo socda isagu an muqira bn shucb radi allahu canhu ana nabiya sala la sl tawadaa weysiistay famasaxa wuu masaxay binaasiyatihi foodiisa o cala cimaamati cimaamada iyo wlkhufeynina wuu halkaa waxaynu ka qaadana dumarka oo kale iyagoo masarkoodii iska xidhan inay ku kaaftoomi karaan intay madaxa dhinac yar ka bandhayso oo ay hal masaxdo inay inta kalena masarkii masaxayso haddaba cimaamadan ma loo shardiyayaa inay jidhka ku dhegan tahay oo tusaale ahaan inta madaxa lagu xidhay ilaa xaggan laga soo laabo culimo badan baa saaba shardiyay qaarkoodna waa siduu daro cimaamada ha xidhnaa imaamadu isaaba ha iskaga dul saarnaata hadday doonto markiiba haka qaadno waay bal waxaad ka warantaa nin baa weysaystay isagoo timo weyn lamumas ayuu weysaystay oo ra-iisluhuu oo timihii buu iska soo xeeray salaadii buu yihi waan tukanaya ilaa wakii timihii horena masaxay kuwan hoose imika halkan ku yaallaan <laughs> dee kuwa masaxay baa ma way gaadhin biyu haye ku celiya wayse ninkaas sidii hore kugaabsanaya oo saad hadalka udhigteen an jaabir bn cabdillahi radi allahu canhuma fi sifati xaji nabiyi sala allahu alayh wasalam sifada xajkii nabiga qaala sala allahu alay sl rsulku wuxuu yihi ibda-uu ku bilaaba bima bada allahu bihi wuxuu ilaahay ku bilaabay akhrajahu nasaa-iyu haakada bilafdi mri lafdi amr buu kusoo wariyey isagu ibda-uu oo ficl amarha ah. wa huwa cinda muslim مسلم agtiisana xadiiskani bilafdi اkhabr waa lafdi اkhabr oo abda-u bima bada allahu bihi inuu nebigu yhi ala sla sl waxaan ka bilaabaya halkuu ilaahay ka bilaabay kabarkii iyo amarkii bay markaa kula duwayn lakin macnuu istageen ibda-u waa ficil amaroo ka bilaaba weyaan ka warramay xadiiskani xajku ku saabsanya inoo ima doona isagoo xadiis dheerah oo markuu safiya marwe ka warramay nebigu alayh isalatu salaam ilahay wuxu uhi ina asafa walmarwata min shacaa'ir illah dabeetana xaggii dawaafka bilowgiisii wuxuu ka bilaabay saciga wuxuu ka bilaabay safa waxaanuu yidhi abda-u bima bada allahu bihi halkaa ilaahay ka bilaabay ayaan ka bilaabayaana ilahay wuxuu horreysiiyey ina safa xadiiskani markaa weysada kuma saabsanan halkaasu ku saabsanaa muxuu sheekhu usoo qaatay wuxuu usoo qaabtay inay caam tahayoo shay kastaba halkuu ilaahay ka bilaabay laga bilaabayo oo weysada laftigeeda ilahay muxuu yihi faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila lmaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum markaa in laga bilaabayo wuxuu kaloo ibnu xajar usoo qaatay wujuubu tartiib inay tahay in weysada sidaa loo tartiibiyo mar haddii u yii ibda-u bima bada allahu bihi inay waajibtay in laga bilaabo wejigii haddana gacmihii lagu xigsiiyo haddana lugihii lagu xigsiiyo madixii lagu xigsiiyo lugihii lagu xigsiiyo saas la wado waana saa saxdi oo atartiib fi lwudu ayuu xadiiskani usoo qaadanaysa lakin xadiisku xadiis wuxuu ku saabsanaa xajka isagoo xadiis dheerana waana xadiiska u badana laga qaata afcaalu nabiy sala allahu alayh wasalam xajka iyo axkaamta waanaynu ku gaari doona halkiisa in allahu tacala وعن jaaبر بن cبد لله رضي الله عنهma في صفة xaج النبي صلى الله علي sلم qال وxu uhi ibdow ka bilaaba bma badaأ الlah bه wuxuu ilahay ka bilaabay أخرجه النسائي وhakda بlفd hakada بlفظ الأمر وhuwa عinda mسلم بlفظ الخبر xadiiskii hore ee aynu xadiiska ku saabsanaa xadiiskii cabd للahi بن زayd anahu ra-a nabiy sal allahu alay waslm yahudu liudunayhi maa khilaafa alma aladi ahada lirasi xadiiskaasi waa shaad culimadu de badankood bay qaateen shaad maxfuudkii wuxuu inagu yihi ibn xajar waa xadiiska dambe marka xadiisku waa la ismoodsiiyee xadiisku wuxuu ka warramayey rasuulku calayh isalaatu wasalaam waxa uu madaxiisa ku masaxay ee markuu gacmihii maydhay maxaa ku xiga madaxaa ku xiga soo markaa biyihii gacantii biyihii uu kusoo masaxay ku meedhay gacmaha kumuu gaabsanine biyo cusub buu madaxa uqaaday weya saasa xadiisku uu tilmaamaya laakiin ma tilmaamaya xadiisku in d biyo cusub uu ah dhegaha u qaaday ee madaxa wuxuu ku masaxayo kuwii madaxa u qaaday ayuunbu dhegahana ku masaxay waa marka sababta uu ku yihi maxfuud uu ku yidhi waa sidaas marka ku leey maxfuud whuwa cinda muslim min hada lwajhi bilafdi wamasaxa bira'sihi bimaai gayri fadli yadayn madaxa biyo cusub buu uqaaday bay noqonaysaa oo sunuhu waa in gacmaha biyihii lagu maydhana ay gaar noqdaan madaxa kuwa lagu masaxayaana biyo kaloo cusub ay noqdaan laakiin dhagaha biyahan madaxa lagu masaxayo gacantii madaxa lagu soo masaxay ayuumaa dhagahana lagu masaxaya xadiiska horena culimo badan ba qaadatay lakiin sanaa saxiixa labada xadiista waa la kala rajaxaya maxfuud iyo shaad baa iska soo horjeedo shaadku waxa weeyaan waa munfarid asalkiisa waa cid gaar noqotay marka shaadku waa noocyada daciifka xadiiska waxaana ka soo horjeeda maxfuud shaad mar haddii lagu waa laba shay iska soo horjeeda oo dhacaysa meesha tusaalahaan waxaan ku saddex qof ayaa wax loo sheegay saddexdaasiba waa saddex lagu kalsoon yahay hal mar baana loo sheegay ama inka badanba mid baa dhinac maray labana dhinac bay mareen labadaasi waanay ka xifdi badan yahin ama labadood marka la isku geey way ka xifdi badnaanayaan shaygana suurtagal maaha kana inuu noqdo kana inuu noqdo maxaa la ka kaa gaarka noqday waa shaad baa la odhanayaa isaga la qaadan maayo kan kalena waa maxfuud baa la odhanaya saas kaasaa lagu camal falaya la qaadanaya intiinanoo matalan war aan u sheego oo intiina badan ay meel maraan boqol kiiba sagaal iyo sagaashan laba qof amba saddexna yidhahdaan may sidaasay hayd waxaa leeyahay wadar iyo waaxid saasaa laodhanaya wadar iyo waaxid yama waalan <laughs> ay soomaalidu ihahdaan waxaa la eegaya dee ha wadarta ayaa ayaa waaxidka ka rajaxan wa waxaa laga wariyay saxaabiga hore qaale wuxu uhi kaana nabiyu sala allahu alay slm wuxu markuu weysiisto adaara mid ku wareejiya almaa biyaha calaa mirfiqayhi labadiisa suxul ayuu sidaa biyaha u gaadhsiin jiray oo gaadhsiin jiray akhrajahu daar qudniyu biisnaadin daciif xadiiskan wuxuu tilmaamaya isna in uu gaadhsiin jiray rasuulku alayh isalaatu wasalaam mirfiqeynka aayadda waxaa laga fahmi karaa faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila lmaraafiq ilaada waxaa laga fahmi karaa intaan suxulka in laga soo ag karo intaan laba gaadhinba ya lakin xadiiskani muxuu tilmaamayaa ilaadaasi macnaheedu imika inuu yahay in halka u dambaysa la gaadho suxulka halkiisa u dambaysa in la gaadha lakin ilaada marka saadeed loo qaato dee halkeedaasa laga soo noqon kara ilaa culimo badan ay yihahdeen ilaadaasi ku jirta aayaddu waa bimacnaa maca waa bimacnaa maca oo ah maca almirfiqayn maca almirfiqayn aw mirmirfiqayn mirfiqna waa irtafaqa baa laga keena waa shaygaa lagu tangiigsada asalkiisa markaa sababta waa maxay oo ku jiqilaystaa markiisa hore qof wasaaat murtafaqa kaana nabiyu sal l slm ida tawada'a adaara almaa calaa mirfiqayhi xadiiska sixadiisa culimo badan baa ayaa daciifiyey daarqudnina waa culimada muxadisiinta ahee cilalka looga dambeeyey daarqudni haddaad aragto cali bn cumar daaru qudnin meel leha baa loo nisbeeyey baqdaad ku taale maxalun fi baqdaad ayaa loo nisbeeyey daaru qudnin daaru qudnin saddex boqol iyo dheeraadkiibuu noolaa markaa sheekaasi aada buu cilalka ugu horeeya waa raggii muslim iyo kaga daba tegay axaadiista iyo bukhaari iyo ku qabsaday ayuu ka mid yahay marka laakiin laysku geeyay bay culimada qaarkood yahaen sida sheekh almaani o kale culmo kale xadiiska haddii duruqdiisa laysku geeyo xasan buu noqonayaa xasan ligayrihi darajada la xasan ligayrihi ayuu xadiiskaasi gaadhayo waa lagu dhaqmay marka markasta macnaha xadiiskani waa sax hadduu daciif noqday haddii sax noqdaba hadduu saxiix noqdaba waa in la gaadho halkaas oo aanad engegnaanin maadaama inta badan jirikaasi uu isku ururayo halkaa waa in qofkii si fiican biyihii uu gaadhsiiyo waana dhacdayo dad badan halkaasi engegintaad arkeysa وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم لا وضوء لmن lم يذkر اسم الlahi عlيه أخرجه أحمد وأبو داود وبن ماجه بإسناad ضعيف وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي qala axmed laa yahbutu fiihi shay wa can abi hureyrat radi allahu canhu qala wuxu uhi qala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam laa wudua weysa uma jirto weysa umay ahaanin liman cid lam yadkur aan xusin ism allah magaca ilaahay caleyhi ay cala lwudui weysadii qofka aan weysada magaca ilaahay ku xusinan bismi llah odhanin weysa uma jirto imaam axmed isagu xadiiska waa daciifiye wuxu laa yahbutu fiihi shay baabkaa tasmiyada bisinka loo qabanayo weysada wax daliilo oo ku sugnaaday ma jiro xadiiskan saas kale waa la isku khilaafay sixatu hada alxadiis xadiiskan ima saxiix ba mise waa daciif sheekh albani oo kale xadiiska waa saxiixiyey culimo kalena waa saxiixiyeen marka maca dalika muxuu noqonaya marka xadiisku haddii uu sidaa lagu daayo daahirkiisa wuxuu noqonayaa hadduu qofku bisinka ka tago oo ugaan uga tago markuu weyseysanayo wax weyse ladhaa u jirtaa inaanay inaanay jirin jumhuur culamaa laakiin xadiiska waxay ku qaadeen wuduu kaamilah nafyigan maxaa lagu qaaday nafyu lkamaal laa nafyu sixa maxaa lagu qaadaya nafyu kamaalin laa nafyu sixati kamaalkaa la diiday oo weyse dhamaystiran baan jirine laakiin weysadu way ansaxaysaa marka asalku waa in lagu qaado dee shardiga lagu qaado ama nafyu nafyu sixa lagu qaado marka sidaa loo nafiyo adilo kale daliishadeen waxaa kamid ah xadiiste nabiga alay slat slam laga soo wariyey sifada weysadii nabiga tilmaamaya xadiiskii cumaan bin cafaan iyo axaadiis badan o kale soo marayo siduu rasuulku u masay alayh isalatu salaam saxaabadaasi wax bisin lahaa may may sheegin intaasoo xadiisoo saxiix xadiiskana si xadiisi baa laisku haysta axaadiisii saxiixeynka iyo meelaha kale ku jirta saxiixahayd ee saxaabadu ay soo wariyeen sifati waduyi nabiyi sala allahu alayh wasalam qaabka nabigu u weyseysan jiray bisin may sheegin khulaasadu markaa waa saas bisinku waa sunne in loo qabto weysada bisinku in weysada loo qabto waa maxay waa sunne wa tasixu alwudu'u aw alwaduu tasixu alwuduu bedoni bisinlaan weysadu ansaxaysa lakin de magaca ilahay in laga taga maaha in laga barakaysto mar hadday arrintu saa tahayna waad ku dadaaleysa bisinka inaad uqabato waay ma waxaad odhanaysaa haddaba bismi illaahi araxmaan mise bismi illaah ku daynaysaa ya bismi illaah waayo maxaad araxmaan raxiim u diideen nabigaa sula yihi alay isalatu salaam oo nabigu ma wuxuu yihi markaa raxmaan raxiimka sheegina ha saasay saasaa sax in bismi lagu daayo xataa cuntada laftigeeda sheekh albani saasuu leeyay waxaa laga qaadanaya ui xadiiska intuu keenay aan raxmaan raxiim lagu darin markaad cunayso waan doonay bismi illahi raxmaan raxiim ee eh, aad ku daynayso bismi illah haddaad yaro qariibsato tirahdo araxmaan raxiim baa la diidayay mayane eh araxmaanu alabar miyaad salaada ku xidhan kartaa ya allahu abar isoo salaada kuma xidhanaysi de aramaan abar kuma imayso aramaan ma diidanta markaa marka la allahu abar may wa kale kuma imayso waay talabaad haddaad matalan markaad hindhisto aad tidhaahdo alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin ka war ya alxamdu lilah keliyaad ku danaysa markaa diintu de waa itibaac labtidac diintu saad markaa iska jeclaysanaysa maahe waa sida ay shareecadu ku tidhi itabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tatabicuu min dunihi awliyaa qaliila ma tadakaruun qaala rasuulu llahi sala allahu alay sl la wadua liman lam yadkur isma allahi calayhi qofka aan magaca ilaahay ku xusin lam yadkur isma allah waxaa loo kasreeyey iltiqaai saakinayn eh, ficilku laakiin waa majsuum bilam qaala axmed laa yahbutu fiihi shay wax ku sugani ma jiro buui isagu imaam axmed oo kale bisinka daliil kusoo arooro saxiixi ma jiro weli imaam axmed markaa isagu dhinac marka la eego wuxuu ahaa dee weyn oo culimada xadiiska aadka ugu horeysa wcadlxa bn musrif can abihi can jadihi qaala wuxu uhi waxaan arkay rasuul اllahi salى اllahu alay sl rsulka alloo yafsilu kala saaraya bayna almadmadati luqluqashada iyo walistinshaaqi sandaarsiga akhrajahu abu dawuud biisnaadin daciif wa can caliy radi allahu canhu fi sifati lwuduui sifadii weysada markuu ka warramayey nebiga alayh isalatu salaam uma tamadmada sala allahu alayhi wasalam rasuulku waa luqluqday wastanhara wuu sandaarsaday halaaan yumadmidu wuxuu ku luqluqanayay wayanhuru oo uu biyahana sanka ku geenayay min alkaf aladi kaasoo yaأhudu minhu lma biyaha uu ku qaadanayay akhrajahu abu dawuud wanasaa-i wacan cabdillahi bn zayd radi allahu canhu fi sifati lwudu uma adkhala sala allahu alay waslm rasuulku wuxuu dhex geliyay yadahu gacantiisa ayuu biyihi geliyo famadmada waa luqluqday wastanshaqa min kafin waaxidatin gacan kaliya ayuu sandaarsigii iyo luqluqushadiis ku geeyey yafcalu dalika alaaa saddex jeer buu sameynaya mutafaqun caleyh luqluqashada iyo sandaarsiga xukunkoodu waa inay waajib yihiin culimada in badanoo kamid ah waxay ku tageen inay sunno yihiin oo waxay daliishadeen aayadda laguma sheegin faqsiluu wujuuhakum baa la sheegay taana waxa lagaga jawaabay wejigay ka mid yihiin iyaga laftigooda sanka iyo afkuwa maxay ka mid yihiin min alwajh marka halkaasay soo gudagelayaan haddaba qaabka loo sandaarsanayo amba loo luqluqanayo ma hal mar inta biyo la qaadaaba qofkii luqluqashadii iyo sandaarsiga iskugu daraya mise luqluqashada saddex jeer buu ka dhigayaa sandaarsigana saddex jeero kale ka dhigayaa xadiistan uu sheekhu keenay maadaama dhowrkan xadiis noo keenay wuxuu uga jeedaa inay labada wajiba jiraan inuu inoo sheego xadiis hore maxay tilmaamaysaa inuu gacan keliya xadiiskan wuxuu tilmaamay horta inu kala saaray xadiiskan labaadna saasoo kale xadiiskan saddexaadna muxuu tilmaamaya famadmada wastanshaqa min kafin waaxidati waay marka khulaasada waxay noqotay saddex arrimood bay kusoo urureysaayo inuu qofku gacan keliya sandaarsigii iyo luqluqshadii markuu ku sameeyo gacantaa keliya ku wada isticmaalo iyo inuu luqluqashadiina gacan ku isticmaalo hadduu doono marka gacanta laftigeeda waxa noqdee biyihiina haddaa mar labaad uu qaado ya biyihii u qaado si kale aan dhigo waxa weeye in gacan keliya la wada isticmaalo oo laakiin la kala saaro luqluqashada iyo iyo sandarsi oo markuu saddex jeer luqluqdo isla gacanta laftigeedii haddana saddex jeer ugu qaado biyihii sandaarsiga iyo inuu tanna ku luqluqdo tanna ku sandaarsado biyaha ugu qaado iyo inuu markaa tii uu ku qaaday biyaha maahae ta kalena tii uu ku qaaday biyaha ayuunba haddana luqorshadii sandaarsigii iskuu geeyey gacanta laakiin kale ee aanu biyaha ku qaadin inuu kusoo fiifiyo o iskaga soo marka inta weji way banaay ani marka lasoo ururiyo inta wejiba way banaayeen inuu qofkii gacanta intu biyaha ku qaado luqluqashadii iyo sandaarsigii ku sameeyo hal mar hal mar waxaan uga jeednaa saddexdii jeerba ha wada eh uu daro labadii isku raaciyo iyo inuu saddex jeer iyo saddex jeer kala qaybiyo iyo inuu tanna ku sandaarsado hadduu doono tanna ku isticmaalo intaas way ku bannaantay axaadiista qaarkood xagga dacfiga ku jira ee axaadiista kale ku jirta ayaa kabaysa ayay yidhaahdeen culimadii xadiisku can dalxa bn musarif can abihi can jaddi qala wuxu uhi ra-ytu rasuul اllahi salى اlah ala slm yafsulu isagoo kala saaraya bayna almadmadati walistinshaaq kala saaraya marka waxa weeyaan luqluqashadiina biyo gaaru u qaaday istinshaaqiyo biyihii la qaadanayana biyo gaar akhrajahu abu dawuud biisnaadin daciif wa can cali radi allahu canhu fi sifati lwuduu'i uma tamadmada salى allahu alayh wasalam rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu luqluqday wastanhara halaaan istinsaarku markaa wuxuu noqon karaa mar istinshaaqi buu noqonaya mar waxaa looga jeeda istinshaaq marna iska soo celintii markaa xaaladda wuxuu ku dhacaya istinshaaqi maadama wa iskaan sheegey wastansara halaaan yumadmidu uu ku luqluqanaya wayanhuru wuxuu ku sandaarsanaya min alkafi aladi yaakudu minhu lmaa biyaha ku qaaday amba wayanhuru wuxuu iskaga soo celinaya min alkafi aladi yaakudu minhu lma sida xadiiska daba uu tilmaamay wacan cabdillahi bn zayd radi allahu canhu fi sifati lwuduui uma adkla sal la sl yadhu oo famadmada waa luqluqdo wastanshaqa min kafin waaxidati yafcalu dalika alaaan muttafaq caleyh xadiiska dambe markaa ayaa ugu saxeixsan labada xadiisoo saddexda xadiisoo isagu inuu wada jamciyey maca halkaan uu sameeyey sa ugu marka waa ugu wanaagsan iyadoo wejiyada kalena ay jaaysiin an anas radi allahu canhu qala wuxu ra'a nabiyu sala la ala sl arkay rajula nin wa fii qadamihi lugtiisa ay ahaatay mithlu dufr cidida wax leeg oo lam yusibhu lmaau biyuhu aanay gaadhin faqala rasulku markaa wuxu uhi irjic noqo fa axsin wanaaji wuduu'aka weysaysigaaga wanaaji akhrajahu abu daawuud wanasaa'iyu xadiiska waxaa laga qaadanayaa in intaa la yidhi maydha dhammaantood la wada gaadhsiiyo biyaha oo meel yarina aanay engegnaanin haddiiba ay dhacdo qofka lugtiisii wax kamid ina engegantahy amba wejigiisii intii waajibka ahayd wax kamid inuu engegan yahay weysadaasi may ansixin haddaba xadiiska ma loo daliishanayaa muwaalaadku inay shardi tahay muwaalaadku inay shardi tahay muwaalaadka macnaheed waa maxay dee markuu iminka wejiga maydho inuu gacmihiina ku xigsiiyo si deg dega laakiin hadduu intuu wejiga maydho halkaa koob shaha ka soo cabo oo haddana gacmaha iyo lugaha iyo intii kale uu maydho ya oo intaasina hadday doonto ay qallasho xaaladaasi maxay noqonaysa culimada in badanoo kamid ah waxay ka qaateen muwaalaadku inuu yahay min furuud alwudu oo biyihii wayey kaa kale engegi wa inaga maqle waa in intaa laga gaadhsiiyo xadiiskana waa laga fahmi karaayo ninkaasi intaa engegan rasuulku alay slat slam mu ohan intaa orod soo maydh ee muxuu ku yihi orodo weysadaada soo wanaaji waxaa laga fahmay markaa dib usoo weysiiso maadaama muddo ay kasoo wareegtay weysadii kusoo wada celi ayaa laga fahmi karaya iyadoo xadiisku aanu sariix arrintaa ku hayn lakin laga fahmay marka waxaa leeyahy hadday muddo dheeri kasoo wareegtana oo dee muddo dheer ba matalan oo waktigii aada u durkay weysadaa kusoo wada celiya haddii lakin intaasun gegantu sogaaday isagoo weysadiisa weli ay sii qoyan tahay ama muddo yar kasoo wareegtay oo dabayl badaniba ha dhacayso iyadoo wax yar ay kasoo wareegeenba dabaysha markiiba laga yaba jidka qalasha ama kulayl badaniba u dhacay markiiba u qalalayo weysadaa kusoo wada celimaya intaa ku filaanaysa halkaa hore weysada laakiin la isku xigsiiya waa sida sunnahe wanaagsan muwaalaadku waxay u badayin culimada waxaa raajixa inay sunno tahay haddii aanay dee muddo dheer oo caqliga badda lagu garanayo aan isax ahayn uu isticmaal mooya ra-aa nabiyu rajulan nin buu arkay fii qadamihi milu adufri cididoo kale wax la oo lam yusub ilmaa biyaan garin faqal wuxu qof axsin wanaaji wuduaka qadiyadaasina in aada la yskaga eega weeyaanoo gaar ahaan marka dhaxanta badani jirto iyo jirhkii uu harqay uu adagii qallafsan yahay waxa laga yaba meela qaarkood inayna biyuhu horu gaadhin markan kale ay ku dareerayaan waana ka nebigu uri alayh slat slam weylun lilcqaabi min annaar cirbaa naar geli doona oo hagugu ahaadeen naartaas waa waxaa lagu fasiray inay cirhbahaas aanay biyuhu aanay gaadhin marka waa sababta markaa uu rasuulku gacmaha udhex gelin jiray faraha iyo si ay biyihii ay wada gaadhaan anhu waxaa laga wariyay saxaabiga hore qale wuxu uhi kaana rasuulu llahi sala la ala rsulku waxaa yatawadau mid weysiista bilmuddi mud buu ku weysiisan jiray wayqtasir wuxuu ku midhan jiray bisaac saacana wuu ku maydhan jiray ilaa khamsati amdaadin ilaa shan mud laga gaaro mutafaqun caleyh xadiiskana wuxuu tilmaamaya weysada inaan lagu israafin la yareeyo oo biyaha aanad daadaadinin waayo mudku mudku intuu noqonaya laba gacmoodoo la isku dhajiyo biyo lagu qaaday intaasuu ku weysiisan jiray intaasoo afar jeer la darayoo saacana wuu ku maydhan jiray ama mararka qaarkood ilaa shan mud buu gaadhsiin jiray oo afartaa saaca mid kalu kusii dari jiray marka macnaheedu shardi maaha inaan intaa la dhaafinine waa la dhaafin karaaye laakiin sida sunna waxa weeyaan inaan biyaha lagu israafin biyahana dee in yaroo intaa inta ugu yaree lagu weyseysan karaana mudka ay tahay haddii waa intii u yarayd haddii laga yareeyo oo matalan ay biyihii laakiin qofka jirhkiisii wada gaadhayaanna dee waa sax axaadiistu waxaa kaloo tilmaamaysaa dalki iyo inay sunno tahay in la marmariyo gacanta addaar ama xadiiskii hore aynu soo mareen o kale inay sunno tahay in qofku jidhka uu gacanta mariyo oo hadduu biyi isku shubawn way ansaxaysaa lakin way uh, laga ohansiya ugu dambeyntii wa can cumar radi allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala la ala sl slku wuxu uhi maa minkum min axadin qof idinka idinka midii ma jiro iyo tawada weysaysanaya oo fa yasbiqu lwuduu weysada ku xeel dheeraanaya uma yaquulu odhanaya ashhadu waxaan qiraya an laa ilaaha ila allah inaanu jirin ilah aq lagu caabudo alla mooyaane waxdaw keligii laa shariika lah isagoo wadaag lahayn iyo cid la wadaagta ilaahnimadiisa iyo rabbinimadiisa wa ashhadu waxaan qiraya ana muxameda nabi maxamedna abdu addoonkiisu uu yahay oo aanu ilaah ahayn lana caabudaynin wa rasuuluhu rasuulkiisi yahay ilaa hadduu yidhaahdo ma jiro qof sidaa odhanaya ilaa hadduu jirana futixat lahu waxaa loo furaya abwaabu ljannati albaabada jannada akhrajahu muslim wtirmidiyu wazaada wuxuu kordhiyey allahuma ajcalnii min altawaabiin ilaahay uga yeel kuwa toobadkeenka badan lee aada u soo noqda wajcalnii min almutaahiriin kuwa isdaahiriyana ilaahay iga yeel ducadaasina waa sunne in la akriso qofku marka weysada uu dhammaystiro